anhu waduhu waa dhigaa bakaa ruux waa dhigaa macnaha maxaa isga guuritaankiisa waa sahlan yaale imaam gazali barsiinkiis maxaa ku leehaa raaixada waxaa la jaa lagu haleeli karaa markii marada la ursoga waa lagu heli karaa hawada kale yani leenka wej aad ku isticmaali kadaalik guuritaankoodii nuunka iyo riixa u kala ku jiran sayku waxaan leeyahay jexnayaawii hadaxayku waxaan leeyahay waxaa la fiiriyaa waa la fiiriyaa lamaa lagala socdaa raaculooyin oo riixin casira hilaalihiin oo macnaha waxaa la wadaa marki dhakaayo horta saddex goolaa dhakaa sura dhakaa waa biciyaay kulamadal dhakaa waa biciyaay yani sugul waay haddana waa dhahaa saddexaad waa biyaa inti la kari karo aa dhahaa san la taman koraa loo soo qaadaa waaliya saabuun oomo waxaa sidaasa dhashaa oomihii saabuunkii riisihii waxyaabihii dhahaa dhan al saddex goor san goor lix goor toddoba sidii la tibaagaa taas waxba ma dhiwaayo sifateed daahirooda ikhlaaskaas maantiya iyo ruuxi inta waay sideed kan baaqi aayadooda waa markaas kalcusru culeyska ma dhigaayo waxaa la yidhahaa tacadur iyo tacasuf aa la yidhahaa tacadur iyo tacasuf aluu magacaaba an kori jirna tacadur waxa waaye iyo tacasur tacajur waxa waaye waxaan kuuga galeedin tacajuroobay almiyaa tacasubna waxaa la yidhaahaa waxi culays oo suura geli karo in la soo diyo in soo desiisan suurta geli karto oo suurta geli karto tacafuraa la yidhahaa tacajur waxa waaye waxaan hadii luu ka codsi kasta yeelo aan suurta galeedin aan suura galeedin ina waxaa asbaqda ma suura geli karo waxaa laga sheegaasay yani waa tacajuriyaa la leeyahaa casirna waxa waaye ila waa cuslaaday laakin in lakuubiyo waxaas yani in la zuuli karo waa ku rageli karaa macnaa dhaxid dhaxidii haddayso cihri oo lasoomahalo mudadadan biya luusiga laqooqoomo saabiin waxwasba lakuubiyo yani waa la zuuli karaa wa waa regi karaa waa ku regi karaa yani azuula waa ku regi karaa taxdiiri sax laakin hadid iطlaaq hulid yani bas bay oo fii baqaai ruuxi qoolina kusugnaado hadii ay ruuxi baaqi ahaado oo hulitaankii ay yani islaado macnaa imaam nawowi waxasoo qultu waxaan leeyaasi fain baqlaa hadday baaqi ahaadaan looyinkii iyo ruuxii hadday baaqi ahaadaan oo mari ay kuhoraan ay baaqi noqdaan leelkii digidkii iyo carab iyo orkii hadda ay maa kuhoraan macaan wadajir ay baaqi ahaadaan kal ay baaqi ahaadeen hal kal kulligood ba kala baxayan baaqi ahaa dawaa waa dhiwaayaan carabta ihi qalbihimaa qabano salaaxda ku ogaateen lakitaan liiraa waxismaa hadeeni wajigi salaafa isaanigii asaxaa iyo saciid iyo waasooyaatin wallahu aydiya haddaan kuma qano hadda kitaabtaanay kuno aadan horan soo soo marnay seekadaay horan soo marnay fain baqi qultu waxaan laasin saxnayaayaa fain baqi hadday baaqi ahaadaan xaw makaan ay ku baaqi ahaadeen riixdii iyo magaciisii iyo iyo loonkii xaw makaan ay ku baaqi ahaadeen bi maxalli waaxidin maxaa wada jiray baaqi kala meel ma ahe hal meel ay ku baaqi ahaadeen meel layka soo uraa hadda diibkiisa halkaa meel la soo uraa hadii daydid maala midibkii aslihaa midibkii asliha dhiigii waa leeya arafkii dhiigi waa la hela lamadiid halkii meel lamadiid seedi ninkii riixii hal meel ay ku baaqi noqdeen ay ku baaqi noqdeen baa macaan wada jir ay baaqi noqdeen hal mar a kuliyood baaqi ay noqdeen bal waaba dhigaayen daraa waa baa dhigaayeen maxaa yeelay intii nijaasada baaqi ahaanshadeedii inay baaqi tahay inay baaqi tahay as daliil xoog xoogiis as u yahay waxa kutusiyey nijaasadii ahansheedii meesha inay jirto ay joogtay weli yani yani صaxiix maxaase waxaa ahay muqaabilkiisi waxaa jira asaxi waxasliha yani laayagoogo maxaa yeelay laba meel aka ictiqaadiya inay yihiin laakin suul mal malbaro malbaro afka u baraha hadiiska maxaa yeelay bataas si afka u barto in oo gabayso in ahaa ofna teediisa wareegiska badan allahu aadihi aclamu ku caalimo yani wilaasada diiga dagori maayo waxaan dii ahayn guulitaankiisii in loo waajib maahan iskisooda la kaliya waa dhan waxaa dhan wax la wado guud ahaan diya waa i baxsariyaay waxyaala kale istiqsaamkiisa ma dhiwaa yani digdidka iyo sabuuska iyo omihi iyo waxyaalu iyo magaciisa waradihi iyo waxyaala badan kalaa jira haddana sidii oo waxyaalahaas ay hiilayan socodka bal laakin haddii ceelooda in hiili karo oo la og yahay waa lagu hiiliyaa hadii la og yahay waa in la hiiliyo hadii la og inay ka oo ma ka irkigiisa suula oo kala la odolaya maxaa oo karin malida adahiy alhab haki zuula waan ogyahay markaa tacayinad waa inaysa waxyaabahaas oo midita zuuliya ama ogta waa la keenay hataa kufaa la marinaa bidiciyaayi waxaa la marinaa yani waxyaabaha oo jaala waxyaala jabiiri intaa kulli kitaabkiis imam nawawi tanxiif iyo iyo kitaab bixira iyo taxqiiq وجهد تعالى كوي أكسر يقال ما تفرع يابا الجدير كفرياي وحياه ثلاثة إن يعني زوجة كولوريني ورسيتي وحياه أومها أسابينك يعني جدك وحياه بدل ما ويسترد وحالة شرطها إمام النبي وحاسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويسترد وحالة شرطها uruudu maali macnaha hadda waxaan ku ciyaani haddii midkoodi asbaaqi noqdo saddex goor in lala raayo haddii midibkii maalgooni askubaaqi ahaa haddii midibkiia meelku baaqi n meel kala kubaaqaata oo gooni ah hal makaan has ah haddii kubaaqi waa ku ogaani haddii hal meel ay kubaaqi noqdo haddii saddex dolar dhaxeyd wax ka badan haddii ay meel isudaafi noqdaan midabkii iyo riixdii saddex dolar in ladhafo ama wax ka badan ha ahaa awaajigaan ama haddii oo bidibka meel gooni isudaafi ahaa riixdana meel gooni isudaafi ahaato maxaa la yilaha riixdii imankii si walba haddii meel gooni meel gooni isudaafi ahaadaan si walba gooni waa la isguurihaay waxaa waajib waaye in yani laabudda waaye in lamada balazuuliyo waajib asahaa lamazuuliyo waajib asahaa ah. taasa lamazuuliya waajib ahayd hadda waxaan sii armaynay waxaa macamilo dhicno haddii lamayga kala ay kala baahan hogaan ay ku baahan madanaya waxaa gaarin mahana waa liha waayo dhaba waa noowashir mahana waa liha rabkii ama midigtii dikooda waayo bacmada ma inta waa markaasay yani jaanibeedi laabudda waa in la guuliyo melgoon melgoona kubaaqaada meyti hudina melgoona kubaaqa maqasin laabudda min jaal waa waa bidda waxaa la shardiyaa wuluud ilmaayi diigii adeerigsiisii aa la shardiyaa iiraadku macneeyo maho wuluud ilmaay macnaa iiraad ilmaay bii adeerigiisii aa la shardiyaa adeerigiisii aa la shardiyaa alamaxali maxalkaas oo nijaabtooy korkiisa diin iyo adeeriga la shardiyaa amase bi arooridoodi ala shardiga arooridoodi uriid lmaai bi arooridoodi ala shardiga ala shardiga alalmacali macalka arooraan macalka arooraan hadii biha afyar yahay fil asaxi mana qabano macnaha waxa waaye markii shaygii lagu nijaasoodii soola biyo in lasoo in lasoo aboorid macna in lasugo am in lasugo abooridooni shardi waa walcasru walcasru maraamarid shardi ma aha inkuanina muurid shardi ma aha waxaan yihaa marojis salbi maaha casri macniisi marojis waa la yihaha maraamar waa la yihaha dul dulba lagaba waay dad waxaa yihaha ama yahay raxweynta bina maraamar ay dhahan casriga maraamarisa waxbay jireen culamada darteedii uku galaan maayo maalin waa kamaqli bacdi maraamar ay dhihi jireen marma iyo mar yani miirkaamiraa marojina waa liraa majijis waa la yiraa inta ba in la majijiyo in yani oo lamareejiyo waajib maaha sardi ma aha manaa waajib maaha le ijaasadi maijaasi waxaa sharda intii la mariyo i la mariyo oo yani lama oo waxaa shardi ah yani biya ay arooraan oo biya ay maraan asri shardi maaha fi lasaxi mana qabano walasaxi walabhari kayfa muxsa badan saxaabatu kisaalati tantasili risaalatun risaaladii kii oo wax loo dhaqay bihii wax loo dhaqay daar aasadiso risaaladaasi tankasilu oo soo inkisaashay ilaa tawayurin doorsadaa soo inkisaashay waqad xaaba hora almacal maxasana u daahir ahaaday insaan masaago macnaha waxaa waxa waaye misaanka waxa waaye haddii magaciisii haddii sayi aslijaabeynigi maradiis oo nagaasheedi tamaamadii waxii kasiraa hubdee waxaa shardi u ahaa inaa deel ay maraan ila nuura shardi ma ahayn markaasay baxaalki cisaalati maxaa loo jeedaa biihaas oo maahaasoo marjii soo dhaqay bii kasoo oo kasoo dhaqdhaqaasii bihi kasoo baxo oo bihi kasoo baxo yani daahirhaasas hadii lama qayd lama sabi lahay hadday doortoonin oo wax wasakana ziyaaday bihaasi daahir wa macnaha waaye bihi bihi waxa waaye biiyah waay bihi waa yahidiin hadii bihi ayahin jana quwataan macnaha di aldahiraay kuy aldahiraayo oo biha lagu dhahiraayo duuyaha waay masalan waxaa yani garbasaarkaadii garbasaara nijaasa imaama nijaasa gaartay biya biya bil culateen waayo maxaa liyihi saladu uruudalmaa rabi ah haddii biyaas yar oo baabka ku jiro ama baaquli ku jiro ama weyl ku jiro ood barigi gudisid oo maraha ad gudisid oo mara adduunkaysa ay oo maradaas biyahaas weelkaas yar oo biyaha jira oo kamiinka ahaa damaantiisa ismajaasil waayaan waa ismajaasil waayaan maxaa lailaa maxaa shardi ah biyaha malajiri haaye biyaha waa lasusua riiska alriiskao waxay kasoo baxo maxay rahaayaan biyihii beehaas oo majaasia lagu soo suulay oo dhaqay daawaa kiniyaasha lagu dhaqay waaye daahir ay qas daahir waaye bishardi bishardeena daahirku saxay inay soo doortoonin inaa lagu godo ziyaadin daahirku inta waa saas alo dhahiraa laakiin haddii weelka la guliyo sidii kuwa nijaasooda weli daymaa ashard ah meeaas oo garbasaarkaas kaanijaaseyd ama maradaas kaanijaaseyd ama amaamadaas kaanijaaseyd muslista aheed yani dii inay maraan ashardiga qofkood halku mutanajiska ahaay ama darafti amaamada darafteeda oo nijaaseeyey ama garbasaarkii daraftiisa oo nijaaseeyey yaa dii naftii usuxuu ah shardi ah an tiri maya marka bihaas samee maaha riwaaya dahaadadka risaalatan siyaasa ashiri samee waaye hadda ay doorkoodin oo biyahaas hidiis as ahaayan ala dhaqay oo baaska kusubay markii biyaha lagu sugay as dhaqmi kan dhaqantay oo baaska kusuganta biyihii naasa intisaalay inay doorkoodin kardeen saas daahir riwaaya doorkoodi inay gaadinayso yani shardi waayo haddii hifdigiis ziyaadana dhaari ma hadduu doosama nijaas waaye haddii hifdigeedu zaaid noqdana nijaas waaye asli shardi ma aha xadiidkii aw daliil ah rasuulkana calayhi salaatu wasalaam asriday ninka hadii hawadi seexdo nabigaahi hawadii hadii seexdo oo suuciisoo kaco miya gacantiisi asjidinrin salaatareedinaniina gacanta jidiyo waxaas amri in kor biyaha la wasiyo haddii biyaha kor la wasiyo yani maxalkii ahaa saasaa laga dhahay calaa kuli haal waa ku dhahay maxahaa xadiidkaasa u daliil ah in biyaha kor la wasiyo kuwaas amray haddii weelka asoo kacdi meel biyo ku jiro atimaadi biyaha yar yihiin rubba yani abtisayka adib maxaa naga heli xadiidkii waaye qofka ma oga gacantiis labaridi ma og inay jirti maysin xaasa saxaraysi maayisi yani inay gacantiis ku jirti kuwaa kale matala ogey xadiidka kaco gacmanka dhaqo ala amray inaa gacanta biyo asjiri waa laga reebay marka majili haye hadan islaan waay kuwaa kakale maaci ashardi ah macnahaas isku socdaa baldhigoodi maaha waaye nabadiyaa soo baxay oo soo intisaalay oo nijaasaya luudhaqay magayaalo oo gooni ah ay leeyihiin mustacmal waa isgeedaha yani mutana yani maxalkaaskiisa soo baxay mustacmal waa la yidhaahaa inta waay mustacmal waa la yidhaahaa biyo mustaqil waa ahaa waxa mustacmal waa la yidhaahaa il oo magaciisii maqsuul waa lihaa maxalkaa maqsuulka mutanajidka ahaay waxa loo tasaabaha risaalana waa lihahaa biyahaas oo baaskaas oo la dhigi oo kusubnay mustacmal waa lihaha luga ahaan mustacmal waa lihahaa waxa loo soo isticmaal loo soo rahmi waa lihahaa luga ahaan walka dhihi karaa magacdooni way leedahay laakiin risaalana waa lihahaa risaalana waa lihahaa sii oo dhaqa dhaqa ahaay riwaaya waa lihahaa inuu dhaqla ka ahaa waay waalaaa maxaa yeelay hadii oo tagayur iska doortoonin hadii tagayur iska daa'irin hadii doortoo iska muuqanin ah, muuqan maxaa la dhaqay waxaas dhaqahaa daahira dhaqahaa shardi maxaa ah inaa doortoon iska muuqanin biyahaas oo mea waxaa loo dhaqay biyaha loo dhaqay inaa doortoon iska muuqanin ziyaadatu wahni inaa yeelanin waxaa layihahaa baara lalihaa falajeedadu maxay tahay masalan ba diini haddii qofkii oo nijaasoy maradii nijaasoodii ama buci nijaasoodey dumanwaalay ka jifka yihiin haddii biyaha lagu subay amaamadii ka dhig masalan ba oo nijaasoodi maxaa yeelay biyahaasi maradaasi waxay ay dhamaysaa shay ay ka dhamaysaa biiha oo lasii shay ay cadaysaa ka cadaysaa ama ay dhamaysaa inkaan shay ay cadaysaa ama ay dhamaysaa ma shay waldaqay yani shay dhamaysaa amaamada wasa faaidine raaca masalan amaamadii wasa faaidine raaca biihi baxayas raaca biihaasi oo raaca intay isku dhacay baasil wahaaya sifadiis في أودية البقايا أو أمام دانجاز ودي أما مرة دانجاز البقايا تسهل محايد ابن حافظ عليها بعد اعتبار ما تسببه من المغسول من المال إذا لم يزد وزنه تجيء المخاطب بها المخاطب كانت بها مع اسمها بعد اعتبار ما يتسرب حديث لقول بعد وإديها وحلقة أخي أو لقطة mana laga dhaqay haday dhankood biya ontay dhami hadii la fiiriyo kabacdii hadii waga si ziyaadin oo doofuumin hadii waga si ziyaadin loosajeedi imaalia maxaa waaye hadii masalan rabalaas ahaay biyo rabal hadaas ahaay markii bihaadi oo la dhaqay yani jacyi nijaasoo la dhaqay hadii la fiiriyo ka la dhaqay wixisamin hadii la fiiriyo fiiha biziyaadin daahir waayo uiinka oo oo kutubni wixii awsaaq raacday intaas hadis badani oo naaqis noqdo imaamada suhuriyaa la fiiriyaa inaas oo la dhaqay imaamada wixii suhuriyaa la fiiriyaa walbalmoa dhexdooda la fiiriyaa si adal as ahay ayay hadal as ahay haddana waxaa socday biyihii hore waxay ahaayeen biyiha inta lagu dhaqay inta soo dhaqnay oo goyka ku sidnay iyo horalkiis ahaay rabal ay ahaayeen marka imaamadii wasaxay yani ay ay dhantay biyiha intay ka dhantay waxaad kutusinaa markaas inaad kaamil hesidi iyo biyihii iyo halihii ka baxay halihii hori biyihi alahaas waxaa socday yani taam asmahaada maaqas madasanin imaamada marka amase naaqisaas noxday imaamada a imaamada nijaaseeday ama garbasaarka nijaaseeyey ama go-i nijaaseeyey intay dhantay ay cabsay waxay noqday naaqis radal oo wax dhimay horta radalaas ah matilbaqaayi radal kaamil ay noqday ama radal wax dhiman ay noqday radal wax dhiman ay noqday kullu maysi bihi oo dhaqmay oo wax lagu dhaqay oo weynka ku dhaceen oo weynka ku dhaceen tagurubka muuqanin waa kaas tagayur marka muuqanin waa kaas sawarkaagaasi daahir daahir waaye barbacadi wejdiga zaa'idin oo wejdiga yahay ama wejdiga wax isdhamaan oo tagayur lahayn bihi baabka kusubi oo waxaa lagu dhaqay darka lagu dhaqay oo yani tagayurna aan kasoo muuqanin daahir daahir waaye ziyaadada oo la aqbaleynin waxawaay la ogolaayeynin wakaaska la ogolaayeynin inta fahuwa daahir waaye mana dhacdo xadiidka hayr daahirin oo kamuuqanin oo diin yani ribalka ahayn waa iska dhimaan ama sidiila ay yihiin wasaqii waa soo raacay yani biiha canoonay ama maradii lagu dhaqanay waxay cabtay waa la ogyahay dunta waxay abeysaa biyo wareegeysaa suxanin yaqaaniin lamano waxay abeysaa shaafi cadkida wax marka zaaidin haliyay aheed leeya amarka waa bacsihiyo waxaa ka dhinsanaadi bihii ka baxay meesha ka intisaali tagayurka bamuqan oo doorteen malay arkin matagayurin kaaba daahirin haddii wajnigiis asku ziyaado radalkiis ahay haddii wajan wajankiisa radalaw ahay waxaa ku darsamay yani hubac radal ama nis radal a ah ku darsamay aa ku darsaa aana jisin waaye amase wadiisa darsadin wadiisa naaqis waaye diyaa doorsoomay taana jisi nijaas waaye ulina bisaado nijaasi bijisi nijaas waaye haddaa waxaa lagaba ayaala waxaa jiray maalmi galaanka ay saarahayaan qadaabkay saarahayaan bulukulayntaa maxaa jiray oo mudaro كل جلاء ما عندما لا تلك وين قال جئني ها ها بالغد لا وين تلك وين ما ما ما هو حوالي يعني فوق غيرها وإعلانك تزيادها ها مدير تزيادها وجد هم مدير السعودية ما هو أنت مخاضها يعني قال أنت مخاضها يعني حصير الزوال هو بيجي لكن صبحه بعد hadii oo eh, meelaha saaas naqdobalawantii ay qaadatay marka maxaa niran hada biyaas maxaas naqday hadii oo zaaidin wasaka zaaidin midin yani adoolin iyo mustacmal la isyahay nijaasa lagu isticmaalo laakin dhaawaa dhaawaa hadii wasaka ziyaado nadis waayo hadii tagayur muuqdo nadis waayo marka intaa hadii ay dhahdo hadii biici ku sigto ay dhahdo isna yani daahir waay waxaa soo midabkiisa le soo daahir wax mankatagniga bacmidi hadii baaqi ahaada makatagniga daramahoo taxajara maho akusoo taxajara waa siisa geli waayo maheno بغيا نعم ضرا هذا هو ولو نجي سماعي فيه kuwii daadaaya nijaaseeye tacadara waa cudurkeeni tahuuruhu dahuurkiisii waa cudurkeena markii la dahra malayaqaano masuura galaayo masalan ba xaanaa nijaaseewey ama suugaa nijaaseeyey ama saliidaa nijaasowday ama waxlaalaansaa nijaaseeyey waa suurta geli karaa laakin waa yahay waquula waxaa la yiri yadhurudini subagii oo nijaaseeye waa baa noqdaa biwasbihi dhaqadiisii wadaha raqahaa wadaha raqaa maxaa loo dinigaas aan dhaqahaayo si oo xartagi waayo waa xartagi ama maartagii le ayaa artagii bacdi dhexdaa laga bajihaa saas dhexdaa laga bajihaa hadi dhex laga bajiy weelkiisi iyo kuwa bacdin saas ilaa hoosa la bajihaa biyaa laysiyaa biha lulula waa luruxaa waka waluluxaa hadana waa laysiyaa idan markaasay waa dhaha rafahaa jifigiyaa lamid ah siwagiyaa lamid ah kortarkiyaa kamid ah jifigii geelka kortarkii locda intaas kulli ذهني برمجه وهاستمد برعتي في الأساسي إن شاء الله باب البيع قالوا أكتب هنا يعني بيع أصحى أقول لها باب البيع ما بينها لكي واحد بيعين واحد مرت بعدها نخاف دخل أقول كذا أوكا وحلو بعدها يعني هديك تطبيقه وصحرته تيجي يعني به جسدي وأكثر في كل بيت والكسالة بدها هي والسوا والرحمة siyaa la dhahanaa intaas أنا وذلك كل طريقي وكل عمل أوصل وكمغسول غسالة لم تتغير ولم تفحل تعبير يا بلوى وحتى من هذا الشيء شيء لها fakamaqtuulin kii la dhakay waxaa lamid ah oo khusaalikum khusaali kamaqtuulin waa lasoo oo maqtuulkaasi lam tatagayar an beersoomin walam tasqud an islaamin xukunkii an islaamin alaanta manaha